dheere dhulka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye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 carruurtoo kale aaday u farxaan mm-hmm. khamiistoo kale waxaa la dhahaa khamiis qeyr soo dhow mm-hmm. jimca soo dhow mugti oo maalin fasax ah arbacada horta waagii hore dugsiyada mm-hmm. hadda maaqaa inay ka jirtay in kale faraaxay ma soo gaartay in maalinka arbacada ah dugsiga la geeyo lacag aada u yar hadda laakiin ma jirto macalinkaa loo geen jiray mhm. arbacada marka la gaaro arbacadii al iska rabaa halii mhm. jirnay hadda mar haddii arbaca la gaaro mhm. annaga waxoogaa khamiisa soo dhow khamiisna waxaa laha jira khamiis kheyr soo dhow jimcana ka dambeyso maalinkaas fasaxa ah aa lagu tashan jiray laakiin hadda maxay u suusha labadii kunoo macalinka loo geen jiray oo ardayda isku dadiri jirtay taas marka laga soo tago xataa faahay hadda hmm. meelaha qaar khamiista xitaa dugsiga lama lama aado khamiis dawaag hore khamiis lama aadi jirin ana laakiin dugsigan kasoo baxa khamiis waa la aadi jiray haa <laughs> maalin jimcaha oo keliya mhm. yaan fasaxaysan jiray inta kale inta kale waa aadi jiray xitaa jimcaha marka qaar waxaa nagula amri jiray in mhm. aan nimaano galabka ay eh, jimcada sii baxayso sabti soo gelayso marka fasax aan haysanaba xitaa marka qaar wuxuu iska noqon jira gelinka hore ee jimcaha hhadda kahor macalinkaa noo yimid mhm. inagoo meel banooni ku ciyaarayn mhm. marka arday kale oo dugsi kalea nala joogtay mhm. markuu noo yimid marka wuxuuna dhaha oka tiima fiicantiin iska ciyaara ardaydii kale aaday u farxay waxay dhe war macalin khatara ah, haysatiine <laughs> macalin khatara ah, haysatiine aan naftirkeyga dadkas farxayaan ku jiro waxaan isdhahay maanta macalinkii khayr ilaahi siiye isku baashaalo ina dhahay haa ah. wiil ila joogay oo dugsigaa isla dhiganayna wuxuu dhahay uh-huh. maruna u mooda hadalka macalinka haa sibtidii hadee <laughs> cashirashaatigaindhaanu loogu xiray shalayna halkaasaan ku arkayaana la dhahay maantana sidaanad waxyeelaysaa Ah, barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaan ku daahfurnaa dhankii kaalimaha suugaanta waxaanoo soo qabanayaa hees ku wada luuqeeyaan farxiya fiska iyo fu Mm-hmm. ilaaiyo irdaha jigjigo mm-hmm. hargeyso mm-hmm. dhulkii o dhan waa lasoo maray ayadana waxay leedahay ilaa intaasoo dhan hadday isku raacdo hadee waa allaaskeena baxay asigana wuxuu leeyahay hadii xamar aan ku aroosno marka xamar waa dee caasimadii ummadda ugu dambeyn wuxuu usoo sheekada usoo celiyey mhm. in xamaradii arooska laga dhigo <laughs> ah, si gobolada loogu wareegayo gobolada loogu soo wareegayo ifraaxay eh, weliga horta miyi ma tagtay miyi waa tegay laakiin miyi aada u sii hugmaahay okay mhm. eh, miyiga moogtahay maadaama anaga reer guura aanahay dad mhm. xoolo dhaqataa soomaalida ay yihiin waxaa jira moogtahay markuu roob da-o saan aa la diraa inaan qashin kala maqaan ha eh, dee in lasoo sahmiyo u baxaa wuxuuna ah. soo arkaa meesha roobkuu ka da-ay dhulka siduu ahaa mm-hmm. naqa roobka intuu la marka sheekada u socdaa waxay tahay meesha roobka ka daay ay inta uu egyahay qofkaas inuu soo sheegaa la rabaa roob intaas la eg halkaasadarin eh, kalena jirta oo la samayn jiray mm-hmm. waxaa la rabaa mugta roobka inaad sheegto oo mm-hmm. tiraad roob intaas la eg aa ka da-ay qalabna laguma dhiibinin manadaada taagnayn xilliga roobka da-ay maya farsamaa jirta la isticmaalo ulaa la qaataa ninkaan reemihii waa arkiis ul aada u yaryar aa la qaadanaa meel bacaad ah aad gelinaa dhulku usha ilaa inta ay socoto wuu qoyan yahay ilaa dhulkan qaleylka hadda daa damcdo inaad ushaas hoos u geliso ma geliso jabi ush laakiin meesha tahay usha way soconi ilaa meesha ay tagto mm-hmm. aa lagu cabiraa kadibna waa lasoo bixiyaa gacantaa lagu cabiraa gacanta marka magacyo kala leedaqaybta dambaa ka dhigawayahay alla leeyahay kaalimaha sugaaneed ayaan ku soo nasanaynaa marka waxaan noo soo qabanayaa ifraaxi heesuu ku looqeeyo maxamed mooge liibaan oo la yidhaahdo daandaansi caashaq

xiriirka ku dhow allana baa danigu xidhan hadal baaalla heesta eryadeeda waxaa ka mid ah mhm. ma anigaan dadaalin mhm. ma adigaan dantaan wadin mhm. oo nacab ku duufsaday xaggee wax ka qaldan yihiin aniga maanaa dadaalyari ihaysaa dhankayga ah ma adiga nacabku duubsaday mhm. halkey wax ka khaldan yihiin waa su-aalisweydiinhaa markaasoo kale mhm. ood wareerto soomaalidu waxay tidhaa halkee sartu ka qorunsantahay <laughs> markaad aqoonaysid meel lagaa jiro mhm. ila jihada lagaa jiro haddaad taqaano waxaad samayn kartaa inaad la falgasho waxaa jira ugu yaraan laakiin haatan waxaa la garan lahay meesha wax ka jiraan maxamed moogen liibaan ayaa ku luuqeynayay barnaamijkeena galab wanaagsan ayayna qayb ka ahayd dhankaiyo kaalimaha suugaanta ayaan kusii soconaynaaye waxaan noo soo qabanayaa butaano hees ay ku wada luuqeeyaan faarax murtiile iyo farxiye fiska heestan waxaa la yihahdaa hibo dadaalay ilaa muuqdaato habkii hodan baato ilaa qurux dawgeed igoy hodaalay ilaa muuqdaato abkiihodanbaato ilaa qurux dawgeeg ishoodka hablaahuwene hagoogtaas duubta xiran ishoodka hablaahuwene hagoogtaas duubta xiran hooyadii sakooraysayba xubnaan lagu dheexayo horjoog iyo haybadana hidaha diibteennayo hibiya qorux waa u dheer hablaha soomaaliyeen haweenka adduunka jira hormoodkoodii bay noqdeen ibana qurux baa u dheer minkii helaabaa cawale hooyadii sakoolisayba ufnaan lagu dheehayo horjoog iyo haybadana hiddahadiinteenayo himiya qoroox baa u dheer hablaha soomaaliyeed haweenka adduunka jira hormoodkoodii bay noqdeen hibana qurux baa u dheer ninkii helaa baa cawale anigu kuu hanwayniyo haddaad kumanaan habeen aasaawa ilaa wado hurdan aanaan isarag hiway hadalkaaga waan marnaba kama haagaye anigu kuu hanwayniyo haddaad kumanaan habeen aasaawa ilaa wado isarag giboy hadalkaaga waxanun marnaba kama hagayehaybowhoodahlowihin halyaykesiyanatame ugan xidhaanahayaiyo go'aanhu wadaatame iyo duuq baynu naho sinaba uma kala harne hagawcan haybowka mahagay dhaato habkii hodan baato ilaa qurux dawgeed higoy hoodaalay ilaa muuqdaato badan baa taho ilaa quruxda ogeed xishoodka hablaahweye hagoogta asluubta xiran xishoodka hablaahweye hagoogta asluubta xiran hoyadii sakoorisayda xubnaan lagu dheexayo horjoogiyo haybadana hidahadiinteenayo hibiya u dheer hablaha soomaalideed haweenka adduunka jira hormoodkoodii bay noqdeen hibana qurux baa u dheer ninkii helaabaa cawale hooyadii sokoliisayba ufnaan lagu dheehayo horjoog iyo haybadana hidahadiinteenayo himiya qorux baa u dheer hablaha soomaaliyeed haweenka adduunka jira hormoodkoodii bay noqdeen hibana qurux baa u dheer ninkii helabaa cawale anigu kuu hanwayniyo hadaad kuumanaan habeen aasaawa ilaawado urdan aanaan isarag hiway hadalkaaga waan marnaba kama hagaye anigu kuu hanwayniyo hadaad kuumanaan habeen aasaawa ilaawado

wowhooda halawiil halyay geesiya hatame waan xiraanahayaiyo dharkaan uu wada hatame waaynu nahw sinaba uma kala hadl iyo duuq baynu naho sinaba uma kala harne anigu kuu haweyniyo hadlaad ku bannaan habeen haasaa waha ila wado hurgana ahaanaan sara ogow hadalkaaga wacan haybow kama haagaye qalbigu ku hawayniyo cadaanku nag habeen aasawayawado hurdana ahaanaysarag duu hadalkaaga wacanun hadaba kama ahaadaye anigu ku hawayniyo cadaanku nag habeen sarag hadalkaaga iyo faarax murtiile labadu hooyadu dhashoo horaad wada nugto baan iskaga hilibdhownahay barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qeyb ka ahaayeen waa tahay maxay horta isku tihiin kubadda cagta ama banooniga wallaahi taas horta fiican yahay waa fiican yahay wama iskuma fiicnin marmar la daawana inaain ah. iyo inaad taageertood ama kala taqaano waxa ay yihiin ah, ah, aad uma dheeraatid haddaba duul kulamidaha ku wadaa galad <laughs> waa ku wadaa jaajilista caan ah oo riwaayadooda yani ku muujinayo mhm. aqoonta loo leeyahay kubadda cagta marka mid ka midana kubadda cagta uu aada u fahamsan yahay oo shakhsiyaadka uu taageeruu sheegaa midna waxa ay ah. tahay oo idil aan ka dhacdhacsanayn ma fahamsana mana yaqaan <laughs> <laughs> ninkaa imka waad adugu waa taageersanta waan taageersanahay waad ku seextaa kusoo toosta waan ku seexdaa waan kusoo toosta armi waaley si aan u cabsanahay cid u cabsanay ma jirto anigu waxaan taageeraa ninkan islaamka u hiiliyee haysta turkiya maadugu hmm. horta adiga qudhaad ma xumid laakiin waxa weeye muxuu hmm. ahaa kayslaanka u hiiliya dee kiye kan turka haysaysh rajabid ayuu urdogaan ba sheegi urdogaan urdogaan qudhiisa waa aqaan waa aqaan ma taageerta may markaa nimanka ma ku jiraan ma islaan baa deersum soo gaalo dame waa gaalo gaala ah waxaad maantoodna macaysan lewa barasiil magaala hataa waxay waaradagaala ku doori heeras baata nin baan taageera nin baan taageera maxaa ka biiraya biiraya waa maay maxay uga biiri weyd wasaan dee wax barati dee in aderhaaya in ader wuuxan wuu shuba yeelkiiye yeelkiiye ma ku ogyahay uuna imka inaad taageerto moogiy isagoo eh, lacag kusoo dira maaniga uu dhoofsan yahay bismillaahi raxmaan hadduu ogaado sawirkayga la tuso eh. lagu yidha ninkaasaa ku taageera waarkaa la dhigay ya waarkaa la dhigay waxaa laga helay saddex balaas oo wisbisa iyo kiila igfishan waayo wuu xanuunsanaya meed waalanta alla dhiigga tuombe lagaaga gorina inoo yaqaanaane meed waalanka alla dhiigga tuombe lagaaga jaqye dhiigga tuombe lagaaga jaq waariya reer magaalku waa bilaadhiig waaradaa bilaadhiiga micida fayfeef ku leeg xooyo xolo la waayo dhogor tag waaradaa tiina baa kuuyo edhlaxa wasoo reer magaalka cidi unbaa u hadhay inay ciyaan aday kuu hadhay inaad ma ninkaa u kaa hashaafeed leegaankaageenaa warsasniyo waarada wax kusoo guurniyo waxaan eega waariya waxbaan garta wanokisaanumakadhakada xiran lee qalimaanta ku suran baa aaanta maw faarax iyo xadkala garanaada iyo kristiyaana kalagarashadooda kala baro ciyaarahaniy oradyahan ninkan xanuun baata waan waxaa ku weydiiyey ninku markaa waa mise jir horta ninkan ciyaaraya maysaw ee qafqafle waa tird five ya tird five wey waa tird five imsa shan iyo soddon wey misoo shan iyo soddon jiru ciyaar la dhasa dhasalayn waar waxaan kaleba waa siddeetan jiru manta markaa reerkiisa biilinaya dooyle isagu caagbu idin yahay biilinaya ku leeyahay saqa jaansan war baanaad hayntii hmm. war boqol kun oo dollar buu taaloo gayar ku jarta boqol kun oo dollar hadda aan ku leeyahay wanni muna yimaad annagaa sakiin gafadh gu xeeri lahay war kacka waariyaa hmm. waxbaa tade inaad feeras noo yimaada bal ninkaad ku leedahay sakiin iyo gafadh boqol kun oo dollar buu qasaaray boqolka kun oo dollar muxuu leeyahay kontonka shilin kala liitay ay arigu miyuu dhimay hmm. xataa wuxuu ku casheeyaa keeg yaroo hal milyan oo doolar waa bilaalaxejeelo bilaalaxejeelo anigu mid baa samayn lahaa hal milyan oo doolar maxaad cuni lahay maxaad cuni lahayd haddaad intaa haysat dee digir iyo waxaan isku cuni lahaa iyo roodi qaaqayay qalbi adaga waaryaha inta lacagta soo hadhana lixda sameynaabaniso la miyigaa sangaysan waxaa gutay waa miy iyo faladhaqe mar kasta miy badkooda qur-aanka dadka gaadhi qur-aanka iyo walar tabad baandhaaf tabad baandhaaf weemsan ka bax tabad baandhaaf weemsan ka bax haye raadintana waad barataa walaa madigaad iyo qur-aanka iyo iska feegan ya hooyadii mm. lugdheerta sheegaysa oo markaasaa maxay uga jeed miyay xanuunsanaysa afka xanuun maxaa ku dhex jira markaa mi waash walaa mi waash guul ya guul wey fikr fikr wey waa saalagel qof dhaqanay qof weynoo saale waar maya maya wax weyn dabaaldeg ku socda alqaar baa badhida ku socda markii gool dhaliya haa need waalada qaarbaa jirjirkaa ku socda saa dhaha meemu ku sugiya waarnaata oo qaar baa saa dhaha ciidda ka saar ciidda ka saar ciidda ka saar haa ya need waalada xumida waxaan waa agsigiisa qof weliba action buu leeyahy qof weliba action buu adu mid maleeda maaru meymedi ma taqaanaa waxad ku bedel laadka sahay weligay ma laada haddaa waxaa maxaa kugu salida yaada maxaan kugu sanadaya dhallinyaar maalin dhaweydna walaashii baa u mushayo hmm. markaasuu ciyaartii soo geli waa allanyo ka naxay maka naxaya meel ciid umusha arag wey naadeerta ilaa lagu qalay iyada maka naxay maanigu ulayga iyadana taan waad ka naxay haa inaad waad waalanaysaa ma qof walama la sheekaysto waaran maxaad la burdheerta horta waaran waa tegi cajiib waaba la isahmi la'yahay waa laba nin isku soo dhaweyn wuxuu dhahay ninkii dee islaamkii taageeri jira ordogaan hadda wuxuu taagan yahay ronaaldo iyo hooyadii marka waa laba nin aada u kala fog ugu darneed ibraahim eh. markii uu yiri haddaan lacagtaas heli lahaa mhm. lixdan samaynaha inta gato aan miyiga tegi lahaa sidoo kale waxaan ku cashayn lahaa rodhiga <laughs> waa nin fikiraya ah. hadinuu wax tabacdo diyaar u ah haa halka kan kale ay uga dhegan tahay taageerada cidda uu banooniga ka taageero ninkaana waxay uga dhegan tahay wuxuu leeyahay maad geel tabcatid ood miyiga tegtid ood wax dhaqatid markaa waqtiga dhuminaysid ood meelaha la taagan tahay heelhataa <laughs> uma teginin mhm. mana ka xumaan laakiin ninkaas aan taageero walaashiis waa ka xumaaday wanaagsan ayay qayb ka ahaayeenbarnaamijkeen waxaan kusii siqaynaa qeybihiisii dambe markaan kaalimaha sugaanta kusoo nasanayna waxaan noo soo qabanayaa heesii kuwada luuqeeyaan qoomaal iyo maryan muursa kunaad soo dhagaanimo ama kuula dhaaqiday gawar baanu sababay adiguna nabaadeen nalka ibaxa Mm-hmm. iyo maryan mursal adiguna nabaaday waxaa tahay nal iyo baxay mm-hmm. barnaamijkeena ayay qayb ka aheyd mm-hmm. gabagabadii hadda isla soo gaarana dhammaan dhegeystayaashan waa mahad celinayna meel kastoo ay joogaan si kasta ay nula socdeen gabagabada heeska waxaan noo qabanayaa hees ay ku luuqayso nimco yaasiin iyo fu-aad caraale heestan waxaa la yidhaahdaa caashaq waayahay saaxiibayaal guud ahaan heestas ayaa u dambeysa barnaamijka kala wanaagsan tan iyo barnaamijkan kiisa xigay intaan ku kulmi doono nabadgelyo boqolaysatebogta habe ma baraarugta aa bilaabmaye ilaaney jacayl beriguu i helay wadi garan bartuu ka bilaabmaye barbaaraye bujigiisu yaal barbaaraye bujigiisu yaal baloo birimaba karte inagoo balwada batarkiyo cayaar cishqi waa baloo birimaba karte inagoo balwada batarkiyo cayaar batarkiyo cayaar la bardoodaankii la bardoodankii bilicii dhantahay batarkiyo cayaar la bardoodaanki

beer kacdii maysula baxnaa waan kuu bogeey beer kacdii maysula baxnaa beer kacdii maysula baxnaa waan kuu bogeey beer kacdii maysula baxnaa waan kuu bogeey